وsلم على نبيina mحamed وعlى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال المصنف رaحimه الlah kitaaب النikاح nikaaxii buu ku saabsan yahay axkaam اlأsra buu galay musanifka markuu axkaamtii ku saabsaneed axkaamtii cibaadada iyo mucaamalaadka kadib wuxuu galay axkaamtii usrada waana qeybtii saddexaad weeye cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii iyo nikaaxi jinaayaadkii ba haray inta ugu badneed marka waa cibaadaadkii iyo mucaamalaadka ahaayeen marka nikaaxii iyo axkaamtiisii wey wuxuu ka bilaabay musanifka man ixtaaja ilى الnikaaxi min الrijaali waxaa la yihahda alaxkaam atakliifiya nikaaxa ayuu ku aroorinaya qaar kamida mar buu noqon karaa waajib mar buu noqon karaa sunna mar buu karaahiye noqon mar buu taxriim iyo xaaraam noqon mar muba wax noqon markaas uu nadbigii iyo sunadiiba ka bilaabay man ixtaaja qofkii u baahdaa ila nikaaxi guur qofkii u baahda iyo inuu guursado naftiisibaa tawaqaan iyo dareemeysaa shahwadii iyo baahida kale ee loo guursado man ixtaaja ila nikaaxi min alrijaali isagoo ragga kamida qofkii nikaax doonaa oo u baahdaa oo wawajada helaa haddana uhbatan diyaar garoowgii guurkana waa haystaa oo wixii reer lagu dhisan lahaa iyo meherkii iyo arrimahana waa hayaa waa u diyaarsan yihiin nudiba lahu waa loo suneeyaa qofkaasaas inuu markaa uu nikaaxaas iyo cifada iyo wixii naftiisa ku dhowrsanaan laheyd u yeesho oo u guursado sunnay u tahay yaa macshar shabaab oo ku nabig alay salaam man istadaaca minkum ulba'a falitazawaj wey hadduuba kari karo waman ixtaaja qofkii u baahdaa oo wafaqada aluhba uhbadan waa diyaargaroowa iyo waxaa mu-anta iyo nafaqaadkii iyo waajibaadka ku saabsan xuquuqda hadday noqoto meherkii iyo umuuraha lagu diyaar garoobayo ma haysto waase u baahan yahay inuu reer yeesho nudiba waxaa loo sunneeyaa tarku inuu iskaga tago kolba hadduunan xilkaa ka bixi karin iyo xuquuqdaasi saaran ee guurka ka dhalanayso inuu iska dhaafaa u wanaagsan oo wayaksiru u jabiyo shahwatahu shahwadiisana bisoom soom ku jabiyo shahwada ayadaana uu soom ku jabiyo hadduu soomo oo gaajoodo oo qofka haraad iyo oon iyo gaajo ay ku dhacdo shahwadii baa cariiri gelaysa oo xididihiisii iyo xidmihiisii iyo dhacaankii waxaan oo dhan buu ka dhalanayay baa yaraanaya marka inuu soonka badiyo ayaa shahwada lagu jabiyaa waa ku nabiga alayh salaam yihi faman qofkaan kari karin qofkaan kari karin facalayhi bisom soom ha laazimo fainahu agadu lilbasari wa axsanu lifarji ah, ah, taas waxay ahayd guurkii waman lam yastaطic facaleyhi bisom fainahu lahu wijaa oo ka shaahidka soonka ha laazimo maxaa yeele wuxuu yahay dhufaan oo shahwadii iyo waxaasoo dhan buu soonka yareynayaa hadduuba yareen waayo ka waran oo soonka isagoo sooman shahwadiisiina uu ay degi weydo oo uu naftiisa u cabsado u baqo waa iska guursanaya ilahay baa subxaana watacaala diiqayo nabiga alayh salam xadiidkiisa waa kii ahaa saddex qolo ilaahay baa u kaalmeynaya waxaa kamid a annaakixu yuriidu alcafaaf qofka guursanaya inuu dhowrsado oo xumaan uu iska ilaaliyo darteed u guursanayo ilahay baa subxaanahu tacaala diiqaya in yakunuu fuqaraa yugnihim llahu min fadli waa ku ilahay subxana watacaala wain lam yaxtaj hadduuna u baahnayn ila nikaaxi guur wafaqad aluhba wixii e, mxuua diyaargaroowaana mada haystaba iyo dhaqaalihii qarashkii kuriha lahu qofka waa lama nacaa wax hadda baahi oo haysa iyo shahwo uu ka baqayana ma laha nafaqa iyo xoole iyo wuxuu ku gursana ma hayo inuu iskaba dhaafaa wanaagsan oo inuu guursado waa karaahiyo wa in wajadahaa hadduu helo wixii nafaqadii iyo hubadii waa haystaa walaa maanica bihi wax maanicana kuma sugno min haramin duqnimo iyo wa maradin marad iyo xanuun daa'imin daa'imay arrimahana ma jiraan duqnimona ma hayso xanuun iyo jirana ma hayaan lam yukrah looma naco inuu guursadaa iska banaan markaas waa haystaa au nafaqadii xaajo kale oo baahi amase haysan laakiin xoogu nafaqadii iyo hubadii waa haystaa wax markaa ka mancinayo duqnimo iyo marad iyana ma jirto lam yukrah lama naco nusakda qaarkood waman wajadahaa wawajada maanicun bihi min haramin wamaradin daa'im lam yukrah qaar saasay qorayaan ninkii heli kara nafaqadii oo maanicna uusan jiro duqnimo iyo marad iyo waxbaa haya lam yukrah looma naco iska guursan karaa ayib labada nusqa waa waa iska suuragal wey laakin alishtiqaalu qofkaa asaga ee haram iyo xanuun ee u hayo ama mehe wax baahi aba ah iyo shahwaba aynan hayninba nafaqaba ha haystee laakiin shahwo xoojinaysa dhibaysa aynaysan jirin wuxuu leeyahay inuu iskaga mashquulo cibaadada u fiican laakin inuu ku mashquulo bilcibaadati cibaadada afdal ufadli badan min anikax bu uga fadli badan yahy walidalika arkaysa dad waaweyn oo culimada kamid ahon weligood reer mayna yeelanin lagu reer mayna yeelanin cilmiga ay baranayaan iyo cibaadada iyo daacadaas wax walba oga macaan markaas deena guurkii iyo wiiiso dhan iyo mashaaqishiisiiba faray kala baxeen fain lam yatacabad hadduunan cibaadaysanayno qof cibaado iyo daaco iyo dalabulcilmi waxaa saasa ku mashquulsan unan ahayn inuu iska joogo inuu guursadaa ufiican fiican nikaaxu afdal inuu awlaad yeesho oo ummadda nabi maxamed badiyo oo asaga sakiino iyo xasilooni helo oo shahwadiisana marun baa laga yaabaa inuu baahideeda ay jirta uu naftiisa xifdiyo xikamtii iyo maqaashidii nikaaxee kale ayaa wanaagsan marka inuu taxqiijiyo kol hadduunan cibaadaba ku mashquuleynin fain lam yatacabad hadduunan cibaado ku mashquuleynin fanikaaxu afdal wa ama almar'atu haweeneydi fain ixtaajad hadday u baahanta kaa ninkiibuu ahaa oo marna waxaa layihi karaahiye wey marna waa nadbi taxriim iyo waajibna waa jirta iyaduna oo mar ay waajib noqonayso qofka hadduuba zina inuu ku dhaco u ka baqaayo oo laa maxaala inuu zina ku dhaco naftiisa uunan hananba karinba nafaqadii iyo uhubadiina uu hayo inuu naftiisa ilaaliyo oo diintiisa dhowrto waajibay ku tahy waajib ku tahy zinadaas inuu marka ka badbaado oo u xalaal raadiyo maa laa yatimu lwaajib ila bi fa waajib bay noqon markaas ayada haddii uunan nafaqana haynin wax markaa cabsi zinana uunan ka baqaynin xaqana uu ka baqaayo dayaaca inuu imaado oo xuquuqdii gabadha ay kulahayd uu dayaaxana ayaduna inuu ka taga weeyaan haweenaydi uu imo wa ama almaratu haweenaydi iyo islaamtii fain ixtaajat hadday ka u baahato ila nikaaxi nikaax bay u baahan tahay ama waxay ugu baahan tahay shahwa ama sakiinadii iyo xasilooni litaskunu ilayha xikam kale uleeyahay nudib allaha waa loo suneeya wa ilaa haddayna wax baahayba u qabin fa waa la nacaa inay markaa nin ay guursato oo hadhow deena taladeedii iyo umuuraheedii ay xorta u aheyd ay eh, ninkii mas-uuliyaadkiisi iyo xilalkiisi iyo awaamirtiisi iyo waxaa hadhow ay ka bixi weydo inay farahaba ka qaada u wanaagsan haddaynan uba baahnayn baahiba ayna haynin maxaa yeelay sidii horey aheyd iyo xoriyadeedii hore ay haysatay iyo xuquuq aad dusha ka saareen waxaasoo dhan baa marka ayay ka baxaysaa wayundabu waxaa la suneeya an yatazawaja inuu guursado bikran qofkii marka inuu naag guursado la rabo islaam guursado ayaa waxaa laleeyahay maxaa u wanaagsan wuxuu leeyahay inuu guursado bikran bikaaro yani gabadh gashaantiya ah inuu guursado ayaa u wanaagsan oo nabiga calayh salaam waa kii jaabir ku lahaa hallaa bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuka gabadh maxaad u guursan weyday kula ciyaarto oo kula aadla ciyaarto saasuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam mulaacaba xagg xaggaba ka socota lakiin adaa wiil yar hadaad islaam weyn guursato adunba ciyaar qoqosli ah adiga adiga kuu qoslaysaaba naftirkaada ciyaartaadi qosolkaada kusii qoslaysaa waxaa ma taalo waayo arag wey waxay soo marato ka baxan tahay wey ah, marka tulaacibuha ah wa tulaacibuka isdhaafsi baa la rabaa wax adiga aad danaynayso wax moodayso inay kula moodo kula ciyaarta markaa de jawi jawi uu noqdo laba qof oo isla jaan qaadi karta haddii laakiin dan ay keento عندنا iyadn ظروف ay meesha imaato ظروف haddii meesha timaado waa masale kale ولذalika jaaبir بن cabdاللahi markuu nabigu saa ku yihi wuxuu yihi rasuul allah aabbahay waa dhintay oo toddoba gabdhood buu ka dhintay inaan mid ayagoo kale oo xamqaa ah oo aan umuuraha aqoonin oo wax maarayn karin aan kusoo kordhiyo waxaan ka jeclaaday buu yihi mid maamuli karto oo tarbiyeen karta inaan guursado walaalahay dartood baan u tanaasulay oo islaam fayibaa u guursaday nabigana alayه الslam waa u duceey baaraka اllahu buu yihi allah kuu barakeeyo baaraka اllahu laka allah kuu barakeeyu yihi taas hadday jirta wax dhibaata male xikam kale oo ay kamid tahay dacwada iyo maslaxadeeda meel baaba tagtay oo gabadhaad is leedahay dacwada iyo diintii bay kugu difaaci o reerkeeda ku difaaci ayagana sidoo kale masaalix kale oo dacwi ah daaliku nabiga calayh salaam haweenkiisi oo dhan caaisha waxaan ka ahayn garoob bay ahaayeen caaisha waxaan ka ahayn dhammaan garoob bay ahaayeen mana ahayn arrintu nabiga calayh salaam taxqiiqu shahwi iyo arrimaha sida gaalada iyo zanaadiqada ay u qaateene dacwadaasi iyo wasaaisheedii iyo danaheedii iyo maslaxadeedii ayuu nabiga calayh salam u guursanayey marka taana haddii maslaxa timaado dhib malaha wayundabu an yatazawaja bikran waluudan haddana mid waluud oo yan wax dhali karta oo wax dhalaysa oo dhalmo badan caruur hooyadeed iyo walaalaheed iyo qaraabadoodi iyo xaggaasaa looga qiyaas qaadanaya oo midaan waxbaba dhalaynin waa laga fiican yahay inaad waktigaada ku qaado ood marka xikmadii laga lahaa guurkan wuxuu kamid ahaa fa inii ukaahiru bikum lumam ummadaha in ugu badsanaya ummaddan badataa la rabay marka wuluud baa la rabaa mid dhalaysa walidalika nabig alay slam wuxuu dhihi jiray tazawaju lwuduuda alwuluud midda ninkeeda jecel ee dhalaysa guursada jamiilatan inay tahay mid jamiila oo quruxsan ayaa iyadana fiican oo xadiidkii nabiga alay salam baa laga qaatay oo tunkaxu lmar'atu liarbac afarti shay ee loo guursana waxaa kamida ah lijamaaliha halaga fiicnaado oo haddii isqabtaan diinta hala xoojiyo laakiin iyaduna wax curfi oo caado oo nabiga una waxba ka sheegin uu caddeeyey inay tahay asbaabaha guurka keena ee dooqa keena qofka uu naag u guursado jamiilka kamid iyo ah quruxda qaarkood waxay leeyihin aad inay usii qurux badan tahay ma fiicno indhaha ku dhacayo oo dadka waxba i dhahan caaqilatan waa inay tahay mid caqli badan oo xilkas ah oo wax garanaysa oo caqlila waa inay tahay iyaduna dayinatan walidalika waxaa soo aroortay u meeldaya linudafikum idinkaa biyihiini iyo minidiina allo uxerdaya oo qof aan caqli badnayn haddaad gursata ilma aan caqli badanayn inay dhashaa laga yaaba takhayaruu limudayfikum nabiga aleyh isalaatu wasalaam ah, xadiidkaasuu nabiga saas yidhi waana xadiis saxiixa dayinatan mid diinla waa inay tahay iyo akhlaaq ah, diin iyo akhlaaq inay leedaha la rabaa fadfar bidaati diin waa ku nabiga alay salaam midda diinta u saaxiibka ku eh, yani guurso oo saasaad ku liibaanaysaay tani wad yadaaka haddii aad khilaafto waa kii nabigu sal l slam marka gabadha saasaa loo shardiya inay diin leedaha fiican wiilkuna inuu diin leeyahay asaguna oo gabadha eh, iya laftirkeeda ninaan diin lahayn ayna guursaninoo walidalika nabiga ku dhihi jiray idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqah qof diintiisa iyo akhlaqdiisa lagu kalsoon yahay nin ah hadduu ina imaado fazawiij u guuriya nasiibatan inay tahay mid sharaf leh nasabkeeda uu sharaf leeyahay nasiiba mid oo yani nasab leh oo qaraabadeeda iyo sharafteeda iyo aabaheed iyo xaggaas sharaf ku ahayd inay tahay oo cidda macaadintooda ay fiican yihiin khiyaarta ah gabdhahooda la guursada saas ka wadaa nasiiba laysad qaraabatan aan ahayn mid u dhow qaraabatan qaraaba aan ahayn qariiba u dhow qaraabo kuu dhow ah waa inaynan ahayn oo mathalan in abtigaa gabadha abtigaa u dhalay iyo mid habareerta ay dhashay iyo mid eedada ay dhashay iyo adeerkaa ku dhalay iyo qaraaba qariiba kugu dhegan taasaa laga fiican yahay oo culimada qaarkood waxay qabaan xadiis daciifna uu kuso aroortaye ilmuhu wuxuu noqonaya ilmo daciifa ama axmaq oho caqli badneen ama tabar yar ayuu noqon dadka qaraabada isguursanaya ilmo daciifa ayaa ka dhalanaya kuwa kale fofog caruurta ay dhalaan ayaa ilmo maaragtay eh, qiimo laho xoog laho iyuu noqon bay leeyihin waa wax oo tajribe ay ku ogaadeen xadiiseedu waa daciiftay waxaase aada moodaa inaynan aad yani arrinta ayadaa usii xoog badneen sababtoo ah nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu guursaday zaynab binti jaxshi buu guursaday waxaad ogtahay zaynab bintu jaxshi maxay ahayd nabiga eedadii baa dhashay soomeen umayma binti cabdilmualib baa dhashay nabiga eedadii baa dhashay marka waa guursay rasuulka alayh salaam gabadhiisa faadumana wuxuu u guuriyay cali bin abi aalib oo nabiga ilma adeer ay ahaayeenoo adeerba uu ahaa wa idaa cazama hadduu qofku go-aansado calaa nikaaxi imra'atin haweeney guurkeedii buu go-aansaday fikirka hore iyo iskaga dayda ma ahee go-aan baa la rabaa hadduu inuu guursado gabadh uu damco fasunatu sida sunada waxaa weeye an yandura inuu iska fiiriyo ilaa wejhiha wejigeediiy wakafeyha labadeeda sacab labada sacab iyo umaumaha gacmanta iyo iyo wejiga inu iska fiiriyo ayaa wanaagsan waa kii nabiga dhihi jira alayh salaam iska soo fiiri gabadha fa ina fi acyuni lansaari shay haweenka gabdhaha ansaar indhahooda waxbaa ahaaday oo ceeb iyo waba leeyihin mararka qaar cilooyin iska soo fiiri wuxuu kaloo nabiga alayh salaam yiri ninkii inuu naag inuu guursado damco haka fiiriyo meesha uu isleeyahay ama siduu isleeyahay inay u daa'im noqon doonto labadooda inay issii qabaan oo fiiradaas uu fiiriyey ee uu ku qancay ee uu ku raadli noqday waxay sabab u noqonaysaa inay hadhow nikaax guurkooda u daa'imo oo laba qof oo isku qancay ay noqdaan laakiin qofun weligiibaa arkinba haddii uun gacanta loo soo geliyo waxaa dhici karta siduu suuraysanayo u aan hayn inay noqoto halka lagu kala dhaqaaqa dhici karta iska fiiri marka iska fiirin kartaa fa sunatu an yandur xaggee fiirin lakiin ilaa wejha wejigeeda wejiga wuxuu kaga kaaftoomi karaa xagga quruxda iyo jamaalka bini aadamka wejigaasa jamaalkiisa iyo quruxdiisa ayaa laga gartaa wakafayha labada kafnascabahana waxaa laga garanaya gacmahana inay xagga hilibka iyo nucuumat jismiga iyo arrimahaasa laga garan karaya basharka gabadhu inay tahay gabadh yani hilib leh oo gacmaheeda ay jilicsan yihin o kale iyo waxsaas oo kale ayay dhahaan wakafayha qabla an yakdubaha qaarkood intaa waa ka badinayaan oo waxay leeyihiin gacmaha iyo lugaha hoose iyo luqunta iyo timaha iyo madaxa iyo qaar baa sidaa qaba ayaguna qabla an yakduba intuuna doonin wey markuu fiirinayo inuu gabadhan waxaan rabaa inaan guursada aan iska fiiriyaan rabaayoo marka deena uu meel la fadhiisto oo uu iska arko uu ka boodo yirahda sidaan ku moodaya maada noqonin gabadha moraalkeeda niyaddeeda jabaysa way niyad jabaysaa laakiin ayadoon war u haynin oo una doonin inuu fiiriyaan fiican walow hadduu rababa ha u gagabadee gabada saxaabiga nabiga markuu yidhi iska fiiri wuxuu leey intaa meel u istaago meeshay maraysa iyo gurigooda iyo meel yaan ka fiiri jiray buu leey marka taas waa banaantah wax dhibaataa male lakin waa markuu inuu guursada ay ka tahay oo lilahi ay ka tahay oo laqdame iyo xumaan iyo shahwe kale iyo xumaan kale ayna ku jirino uu rabo islaanta inay ka noqoto ooridiisi inay marwadiisi noqoto ay noqoto uma awlaadihi arrimaha markay niyaddaa wanaagsan ay ku jirta wey waa iska fiirinaysaa ayadoon ku arkaynin oon ku ogeyn baadna fiican inaad fiiriso sababtoo ah haddaad u sheegto waxaan nidhi mid waxaa weeyaan ko inuu ka noqdo ku qanci waayo waa dhici kartaa laba iyada laftirkeeda inay isdiyaarisaa dhici karta gabadha issoo diyaariso oo soo marmariso muxuu hadda waxaaba jira alaab gabdhuhu markay ismariyaan dadka markay ismariyaan jirkii bedelay ma ya oo tii madoobeed casaynaysa waka waxaa inaynan ismarinin baa la rabaa oo iyadoon isdiyaarsadan caadigeedii sida ilahay ku abuuray iska la fiirsado haddaad ku qancayso khayr haddii kalena ayaduna banaankeeday maraysa in la fiiriya ma ogo adiguna maarata waa ka badbaaday waxaa ismarmarinaysay wain lam taadan lahu fi dalika walow yana u idmin be xataa yana u ogolaanin iyadoon ogoleen xataa hadduu fiiriyo oo guur xalaala uu ka rabo waxba dhibaato male way banaan tahay walahu takriiru nadari fiirada inuu ku celceliyaa u banaan hadduu mar arko wejigeeda uu fiiriyo mar kalena inuu fiiriyo u banaan tahay al marka hore inuun si fiican u hubsanin marka labaad marka saddexaad baa laga inuu si fiican oga daadegto madaxiisa imaankiisa ay u gasho marka walahu takriiru nadar walaa yanduru ma fiirinaayo hayra alwajhi wejiga waxaan ka ahayn iyo walkafayni kafeynkaisa cabaha ma fiirinayo wix intaa ka badan waxaa weye cawro weeyaan oo in la fiiriyo lama ogolo qadarkii iyo maqsuudkii iyo daruuradan waxaan daruura loo baneeyey wadaruuratu tuqadaru biqadriha qadarkii baahida baad ku kaaftoomaysaa waxaa intaa ka badan iyo inaad jirkeeda kale si aad aragto ama aad khalwo la gasho ama meelaha isku aad aadaan waxaas waxaa weya xaaraam weeyaan mafaasid iyo madarara ka dhalan karta gabadhuna dhibaato iyo xumaan inay soo gaadho hadhowna ninka oga boodo ayaaba dhici kara marka gabdhuhuna inay foojignaadaan ragguna marka horeba ay wixii mazalla iyo simirraxe iyo xumaan keenaya ay iska ilaaliyaan ayaa fiican wayaxrumu waxaa xaraana an yandura arajulu ninku inuu fiiriyo ilaa shayin wax min alajnabiyati haweenaydii ajanabiyada ka aheedee gayaankeeda aheeda inuu guursada u banaaneed ajnabi ka aheed inuu fiiriyo ma banaana xuratan xor ah kaanad ahaataya mid xora ah oo amatan ama adoon ahaataya ah, ama adoon ahaat ama xor ahaatee jidhkeeda inuu fiiriyo ma banaana intia looga ogolaaday iyo xiligaa asaga ee guurkaa mooyeene walamradi iyo midka amradka alxasani wanaagsan midkaan garka lahayn ilmaha garka weli aan yeelanina caruurta ee dhalinyarada ehe bucoodka ehe isaguna aan garka lahayn in laiska fiiriyo ma banaana maxaa yeelay dadka qaar baa shahwadoodu ay aad u xun tahay oo wax kastaba haweenaya oo qalbigooda ay gelaysaa wadamada qaar ina waan la yaabeynaaye laakiin meelaha qaar wiilasha yararkaa iyo hadduu amrad yahay oo midhaantiis iska yar fiican tahay waxa laga yaaba dadka qaar ina xumaanba ay ka doonaan marka inuu fiiriyo ma banaana walow bilaa shahwa shahwa la-aan ba ahaatee maca amni lfitna fitnaba aamin laga ahaado waa si a adkeeyey laakiin waxaa weeyaan sida muctamadka madhabka markii fitan aamin aan laga ahayn shahwo ay tahay oo laga baqaayo inuu marat ku fidnoo markaa wey markaa la fiirinaynin lakin haddii fitno aamin laga yahay waxba dhibaata ma laha wa qiila waxaa la yihi yajuusu waxaa banaan an yandura inuu fiiriyo min aamati adoonta maa caddaa cawradeeda wixii aan ahayn cinda alamni markuu aamin ka yahay fitnada inuu ka fiiriyo waxaan cawrada ka ahayn waa banaan tahay waa la yihi waa qiil oo laga xoog badan yahay wayanduru waa fiirinaya ilaa zawjatii ama zawjadiisii xaaskiisii iyo wa addoontiisii uu suriyeysanayo u galgalmoonayey waa banaantahay inuu fiiriyo xata alcawra xataa cawradooda waa fiirin karaa laakin yukrahu waxaa la nacaa likuli min azawjayni mid kasta oo labada isqabtaa annadaru inuu fiiriyo ilaa farji laakhari midka kale farjigiisa karaahiye weeye oo caaisha iyo radia allahu canha xadiis laga warinayo nabiga imana arkin maanan arkin oo daciif ah ayay deliishanayaan iyo afiirinina ilaa farjiha faina dalika yuriu lcama indhalaan yuu keenaayo waa lagu indhabeelaa iyo waxa isaguna waa war daciifaho mawduuca ah, waxba ka jirin weeyaan bale nabiga aleyh salaatu wasalaam in caaisha iyo xadiiskiisa uu la qabaysan jiray oo xaggi xagga biyaha kasoo fadhiisan jireen oo dacni dacni isdhihi jireen ayaa meesha yaa sugan taasa sugan marka farjiga iyo fiirashadiisa zawjkiisa iyo zawjadu waxba dhibaataa malaha wax ka weyn baa meesha iyo maarata jimaac iyo umuuro kalaba jiro kasii weyn markaa wuxuu lehay sawlag musanifku sidaas xadiis daciif ah ayuu markaa ictimaadaya wayanduru lcabdu addoonku waa fiirin karaa ilaa sayidatihi sayidadiisi islaanti laheed haddii mid laleeyahay islaan ay leedahay uu yahay islaantiisi laheed sayidada waa fiirin karaa wlmamsuuxu midkii go-naa dakerkiiba ka go-anba ilal ajnabiyati islaan ajnabiya waa fiirin karaa wax looga baqaya hade male wrajulu ninkiina ilaa maxramihi maxramkiisii iyo gabdhaha iyo dadka asaga maxaarimtiisaa kuwuu dhalay iyo kuwii la dhashay iyo kuwa abtiguha iyo kuwa adeerku ah iyo hooyadii iyo maxaarimta kuwaasa la yihahda abadka kuwaas waa fiirin karaa wlmaratu haweenayduna ilaa maxramihaa maxramkeeda iyo dadka qaraabadeeda maxaarimteeda guursan karin waa fiirin kartaa xagee fi ma cadda maa bayna sura warugba Ah, xudunta iyo low inta udhexaysa waaan fima cada w kasoo haray maa bayna sura suradi warukbati low w kasoo haray imooya inta kale waa ka fiirin karaan waa ka fiirin karaan marka laakiin haweenka waxaa sax raajixa inaan intaa dhuunta ka hooseysa ilaa iyo lowyaha intaynan laga fiirinaynin oo naasaha iyo waxaas o dhan baa soo wada galaya saasaa xoog badan walow maxaarimtaadi qarabada ahaada wa amaa nadaruhaa waa laga hadlay waa kuwaas kuwa kale de waaba ajanabi o arrimaha daruurada iyo masaa-isha mooyane lama fiirin karo wa amaa nadaruhaa gabadha fiiradeedu ilaa gayri zawjiha ninkeedii waxaanan ay fiirinayso iyo wa maxramiha wa maxramiha maxramkeedii iyo kuwa maxaarimteeda qof ay fiirinayso fa xaraamu nadarigaas iyo fiiradaas xaaraam weeyaan ka nadrihi asaga fiiradiisa bisay xaraan u tahay ilayha iyada uu fiiriyo yani wuxuu ka wadaa haweenka sida raggaba loolaya indhaha laaba ayaa haweenkana waxaa li indhaha laaba waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina waa ku ilah leh subxana wa tacaala marka ka nadarihi ilayha bay lamid tahay lakin way ka fududdahay way ka fududahayoo sida ragga oo kale ma aha ayagu maxaa yeelay haweenku waa wada cawro jirkooda sidaa darteed ba haweenka xijaab la saaray raggiina isxijaaba lama dhihin oo cawradooda waaba la yareeye beesurarugba intaama cawraa ragga ama haweenka waa kuwa laleeyahy jirkooda dhan baa cawrao halis xijaabaana marka saasaa ragga ayagu inay fiiriyaan ay xaaraam u tahay oo ajnabiga looga ilaalinaya ama haweenku ragga meelaha qaar waxaad arkaysa wuxuu aad loo sahlaayo caaisha radia allahu canha oo nabiga la taagan oo nimankii xabashida ciyaaraya masaajidka dad ciyaarayo oo deed garanayso jirkooda iyo boodboodkoodi iyo waxoodi way fiirsanaysay way iska daawanaysay arrintaa iyadaa amaa xadiidka haweenkii nabiga calayh salaam laba kamid ahoo ibnu umu maktuum oo indhoolaa intuu u imaaday uu nabigu yihi calayh salaam iska xijaaba oo ay ku dhaheen so waa indhala yahay hadee ninkan indhahala maxaan iska xijaabay nama arkaaye afa camya waani antuma buu ku yiri idinku ma indhalaadihin xadiidkaas daciif weeyaan daciif weeye laakiin wuxuu tusayaa in sida daahirka uu leeyahay ka nadarihi ilayha sida ayago inuu fiiriy xaraam utahay yagna xaramta inay fiiriyaan lakin xadidkaas muctamad lama cuskan karo waa daciif xadidka isaga marka in indhaha la laabo oo wixii ku saabsan dee haweenku inay ragga fiirfiiriyaan oo shahwadoodii iyo fitan ay ka dhalato ayadu way cadaysay qul lilman yaqduna min absaarihina lakin waxaan leenahay ragga way ka fududiyiin way ka fududiyiin waqiila waqiila waxaa la yidhi yaxilu lahaa waxaa u banaan an tandura inay fiiriso minhu ragga maa cadaa cawratihi awratahu aw cawratihi cawradiisa wax ka soo haray cinda alamni markii fitan aamin laga yahay waxaan cawradahayn way ka fiirin kartaa waa la yidhi wayaxrumu calayha waxaa ka xaaraanaha weynaydu kashfu shayin shay in ay faydo min badaniha jirkeeda limuraahiqin wiil kuus ahoo muraahiqa waa midka oo weli aan qaan gaarin saddex saddexiy toban jir iyo meelaha welibaan biyo duulinin muraahiq la yihahdaa inay u faydo o tasaahusho iska fududaysato arrintaa iyada sax maaha ma banaana yani inuu ilman yar oo dee hayru ulilirba uu yahay oo waxba aan garanaynin awidifri ladiina lam yadharuu calaa cawraati nisa kuwaan cawrada haweenka aan sii fiifiirinin dan kale haynan waxba ka garanaynin kuwaas unbaa la yiri yo waxba iska xijaabin lakiin hadduu wax garanayo oo laga yaabo xataa toban jir ama ka yarba inuu wax ku garanayo waa ina iska ilaalisaa midka isagana eh, mxuu ahaa eh, hayr ulilcilba midka doqonkahe alaad haweenka xaaje oga sii lahayn kaa weye aw liimraatin haweeney kaafiratin gaala haweeney gaala inay jirkeeda ay tustaan gabadha muslimada ma wanaagsana hadhow gaaladii kale iyo raggii bay oga sheekeen kartaa fitan baa ka imaan karta faltaxdir inisaau haweenka haka digtoonaadaano nusakda qaar falyaxtariz inisaau haweenka haka dhowrsadaano fi lxamaamaati xamaamaadka iyo musqulaha iyo meelaha lagu qaqabaysto min dalika jirkooda inay baneeyaan iyo kuwa ayaga lasoo sheegay inay u baneeyaan ha iska ilaaliyaano min dalika min kashfi shay mima dukir waxaa lasoo sheegay oo jidhkeeda kamid a ah, xilliga amaam meelaha xamaamka waxaa jiri jirta lagu qabaysto oo biyaha lagu kululaysto oo ay ragguna meel ka galaan haweenkana meel ka galaan oo laga yaabo inay gaalo iyo muslimba wada isticmaalaan ha is ilaaliyaan gabdhaha ha is dhowraano oo iyayna fududaysan arrinta ayada meelaha dee jimicsiga la yiraahde jiimka hadda loo bixiyey ragg iyo haweenka iyo ay samaysteen ragguna meel ka galaya haweenkuna meel ka galayaan gaal iyo muslim ba iskugu imanaya inu gabdhaha muslimaadka waa inay iska ilaaliyaan haweenka gaalada ah wamataa xaruma nadaru mar allaala markii fiiradu ay xaaraan tahay oon soo sheegnay waxyaalaha xaaraanta ku tahay qof ajanabiya qof ajanabi inu fiiriyo xaruma waxaa xaaraam kol badii fiiradiiba xaaraan tahay wamataa xaruma nadaru fiiradiiba kol hadii xaaraan noqotay xaruma almasu taabashaduna waa xaaraan min baabi awla liannahu shahwada taabashada ayaa kaga daran agga fiirada xagga fiirada shahwada kaga daran walidalika ayaa qofka taabasho haduu isagoo sooman intuu taabto shahwada ka timaado soonka waa buraya baynamaa fiiradu ayna waxba ka burinaynin mataa xaruma marka masiga daran xaruma almasu wayubaaxaani waa la baneeyaase in fiiradii iyo taabashadiiba waa la baneeyaa daruuro iyo xaajo darteed lifasdin liajli fasdin dalaandal daraadiis ah, fasdig waxa la dhaha dalaandalka qofka markii eh, dhiigga laga keenayo jirkiisa saa loo durdurayo er, eh, mxuu aha makiinad in la qaato dhagdhagdhag la sarsarayo sarsarmada oo dhiigga laga keenayo ayaa waxaa la dhaha fasdi waxijaama iyo toobinkii ah, ninkii baaba gabadha toobayaba oo daaweynaya wamudaawatin isdaaweynta kale hadday noqoto inuu abreshimayo iyo hadday noqoto inuu wax ka goynayo hadday noqoto inuu irbad ku dhufanayo durayo iyo arrima noocaas dhiig inuu ka qaadayo iyo arrimahaasi lid daruura iyo lilxaaja loo baneeyey <clears throat> laakiin khalwo lama ogolo dabiibka markuu gabadha meesha la galo waa in ay maxaarimteedii iyo zawjkeedii iyo ehelkeeda la galaan haddii kale gabar kale waa inay qaarato ilan haddii laba yihiin khalwo ma noqoto cala raajix sida raajixa ah laba haween hadday yihiin wa waxaa la baneeyey oo banaan annadaru fiiro <clears throat> haweeneyda ajanabigeeda la fiirin lalahaa lishahaaratin in lagu maqhraati kac darteed arrin bay samaysay maqhraati in lagu noqdo lagu maqhraati kac darteed waa loo fiirin karaa adhow markii maxkamadda la keenana in ayadana la fiiriyo oo indhaha mara haday ka saaran tahay ka qaad la yihaahdo miduu arkay inay tahay in kale iyadona arrimaha xukunka iyo qadaha ku saabsan wa mucaamalatin mucaamala hadday tahay dayn bay kaa qaadanaysaa waxbay kaa iibsanaysaa oo agrimed baad kala gelaysaano arrimaha noocaas oo kalea walitacriimi sanca haddii sanaaco iyo xirfad iyo wax la baraayo oo wax farsamo ku saabsan la baraayo ayaduna sidoo kale wa naxwihaa wixii lamida biqadri xaaja xaajadu iyo baahidu intay dhan tahay yuu ka fiirin wayaxrumu waxaa xaaraana oon banaanayn an yusarixa inuu u saraaxoodo oo afka ku oo caddeeyo aw yucariba ama uu sarbeebo oo ag dhigo bikhidbati lmuctada haweeneyda ciddada tirsanayso doonideeda min gayrihi qof aan asaga ahaynna ka cidda tirsanaysa naag nin kale uu furayo nin kale ciddadiisa ku jirto inuu si sariixa oo la hadlo u shukaansado oo uu yidhahdo waan ku guursan rabaa ma banaana waxaan banaanan inuu u sarbeebana ma banaano hadal ay laga fahmi karo guur laga fahmi karo lakin aan ku qayaxanin ku cadeen gabadho ciddo ku jirta inuu kuu horaro ma banaana waa goormase idaa kaanat rajciyatan hadday ciddadaasi ay tahay midaad tirsanayso rajciya hadday tahay oo gabadh hal lagu faray ama laba lagu furay weeye oo ninkeediiba laga yaaba inuu kusoo noqdo oo ninkeeda xataa isku qurxin karto iyo waa soo ceshaday kelia ku filan xukunkii zawjaadkiina lamid ah oo wixii aan ka ahayn qismada iyo galmada iyo intii kale de waxaa weeyaan sidii zawjadii uqadadoo kale bay lamid tahay haweeneedaas marka hadii rajciyo tahay lagumana sarbeebi karo lagumana cadeyn karo wax la yihahdo guur iyo guursi midna laguma sheegi karo wa ama almuctada midda ciidada tirsanayso albaa-inu ee baa-intay saddexdii baa lagu furay dalqadii u dambeysay baa lagu furay baa-inaa la dhahaa bithalaaثin saddex bay ku baa-intay oo mase bikhulcin khuluc bay isku furtay oo dhaqaale iyo xoole iyo wax manfacaa bay ninkeedii iskaga furtay oo tiri waxaasaan ku siinayo furwa sidaa lagu furay baa-inoo kaley noqon aw ilmuctada ama midda ciddada tirsanaysa can canilwafaati geeri ninkeedi baa ka dhintay marka iyadana muctado weeyaanoo lwafaat iyo dhimasho ayay ciddadays ku jirtaa kuwaas waxaa weeye lagama rajo cabsi lagama qabo inuu ninkeedii hore kusoo noqdo fa yaxrumu tasriixu waxaa xaaraama in lagu dhawaaqo oo la caddeeyo oo si sariix ah oo ku guursan loo yidhaahdo xaaraam weeyaan ciddadii bay ku jirtaaye duuna tacriidise maya in loo sarbeebase waxba dhibaata ah a laha oo qofku hadallo maaratay agdhiga uu yidhaahdo gabar fiican baa tahay adigoo kale yaa ku heli kara iyo bal markaa ciddada ka baxda hadegdegin iyo khayr baad yaan filaynaa maalinta ciddada kaa dhamaatay iyo hadallo noocaas oo kale ah sarbeeb ah duuna tacriid wayaxrumu lkhidba waxaa xaraana doonitaanka gabadha la doono ama weydiisto guur calaa khidbati akhiihi calaa khidbati alghayr qof kale gabadha uu doonaya in laga dul doono ma banaana ama reerkooda loo tago ama ayadii maarata la shukaansado waa goormase idaa surixa lahu midkaa hore ee khidmada iyo doonida ku jiray haddii loo cadeeyey bilijaabati in la aqbalay ha waa lagu aqbalay idankaadi laye mxu ah, dalabkaadi waa la aqbalay haddii la yidhaahdo qof kale ma soo geli karo ilaa biidnihi asagii la aqbalay inuu idmo oo uu yidhaahdo waad shukaansan kartaa waan ka baxay aniga arrinta waa kuu banaanta inuu yidhaahdo kaagaba baxa mooyeene isagoo hawshiisii u dhamaatay ogolaashihii la helay ma banaan arrinta ayada waxaana yeele cadaawad bay keenaysaa gabadhii aad rajada ka qabtay aad heshiiseen meel wax isla dhigteen in korka qof kale intuu kaga imaado uu la heshiiyo waxay keenaysaa xiqdi iyo cadaawad iyo xumaan bay keenaysaa marka qofka muslimka ahna walaalkiisa muslimkaa waxaa wey inuu ilaaliyaa la rabaa wixii keenaya allaal xumaan iyo kala fogaasho keenayo inuu iska dhowraa loo baahan yahay ma banaana walaa yakdib calaa khudbati akhihi waku nabi alay slam xataa yatruka alkhaadibu qabla aw yadina lahu lkhaib ama uu idmo ufasaxo haddii mutafaq ahaa <clears throat> haddii laakiin ayna weli ogolaanin oy iska tahay un haddee kuna waa ila hashaa minay dhehi jireen kuna waa ila hashaa maxaa la kowna kowna way guursataa arrintu iska tahay masalatu eh, taqdiimu talabaat ay tahay qofka dalabkiibuu iska ungudbisanaya anaga waan ku jiraa waa lagu maqlay una iska tahay qof walbaba waxba dhib ma laha nin walbaba wadaantiisu ridanaya iyo horkiisu iska tuurani kii la aqbalo unba markaas yaa ku baxaya xadidkii faaduma binti qays waad garanaysaa nabiga sala allah alay wasalam <clears throat> uu ku yiri markaad ciddada ka baxdo bal isoogeysi aas ku yiri nabiga aleyh isalaatu wasalaam markaas waxay tiri waxay soo doonay muaawiy weydiistay guur mucaawiya bin abi sufyaan wa abu jahm markaasuu nabiga alay slam wuxuu yiri abu jahmna waa nin daraabun linnisaai laa yadacu alcasa can caatiqihi kama ridaayo yani usha garabkiisa kama kama eh, qaadayo waa nin haweenka garaaca eh, mucaawiyana waa sacloog faqiira waxba haysanin labadoodi marka wuxuu nabig alay slam ugu naseexiyey lawala tashanaysaa qofkan musashaarkee eh, kula tashanayana lala tashadana waxaa la rabaa wuxuu ogyahay inuu sheegaa la rabaa marka nabig alay slam wuxuu yihi usaama binu zayd ayaan ku arkaa inaad guursato saasuu nabi sal l slam ku yihi marka waxay ogolaatay ma jirin way ila hadleen bay tiri fain lam yusarix biijaabatihi in lam yusarax haddaan loo cadaynin biijaabatihi yeelidiisii oo la ajiibinba jaaza way banaan in lala hadlo gabadhi haddaynan wax maaratay ogolaasho ah aan ninkii la siinin waman istushiira qofkii lala tashado fii khaaibin khaaib xaalkiis iyo shanigii baa la weydiiyey oo nin gabarh soo doonay baa yaa la wareysanaya nin kale waxaa laleeya ninkaa gabarh buu naga soo doonay maxaad ka taqaanaa ama gabadhi ba waxa le ninkaasa aniga isoo doonay maxay kula tahay hebel wadaa istaqaanaane bal iga naseexayo maxaad ka ogtahay ninkii la yidhaahdo falyadkur ha sheego masaawiyahu qofkaa asaga ee la weydiiyey xumaan wuxuu ku ogyaha sheego bisidqin run si runana u sheego been iyo inuu wax ku dardarana iska ilaaliyo waxaan jirin inuu sheegana iska dhowro wixii jirana waxba yuuna ka qarinin waaa ninkaa fiican yahay laakiin saasuu leyahay ceebta ceebtaasuu leeyahayo qaabkaasaan ku naqaanaayo wuu sheegaya haddii qofka ku galaayana ku galo haddii kale ka tago hadduu kula tashado laakiin hadduuna kula tashanin waxba faraha la gelin wa waxaa la sunneeyaa an yakhduba inuu khudbeeyo cinda alkhidba markuu ninkan gabadha doonayo iftitaax inuu bilaabaa la rabaa yaa wanaagsan sunna oo khidbada horeba alxamdu lilah u yirahdo in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinu uu yirahdo kadib markuu soo gabagabay u yirahdo gabadhaanaan rabaa ama u yir gabadha inaan kuguursadaan rabaa wayundaba waxaa la sunaya yakduba inuu khudbeeyo cinda alkhidba khidbada waa doonitaanka iyo guur iyo waxaas khidba la dhahaa bikasri alkhaay khada marka la hoos dhabo iyo wa cinda alcaqdi caqdiga agtiisa marka uu qabuulka iyo iijaabka dhacayo ee guurkaba lagu dhawaaqayona ayadana khudba wanaagsan khudbat lxaaja la yidhaahdaa nabigeennana way ka sugnaatay caleyhi salaatu wasalaam in khudbadaas ilahay lagu xamdiyo oo deen sida loo soo wado aayado dhowr ahna la akriyo ayadana waxaa weeyaan waa khudbat lxaaja ayaa la yidhahdaa ya ayuha ladina amanu taqu llah xaqa tuqaati walaa tamuutuna ila antum muslimuun iyo ya ayuha الnaasu taquu rabakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida iyo ya ayuha aladina aamanu taqu llah waquluu qowla sadiida ayadahaas soo aroortay wayaquulu wuxuu leeyahay kii welig ahaa ee gabadha weligeedii ahaa ama wakiilkii ama naaibkii qofkii naaibka ka ahaa qofkaasaa iijaabka la imaan qabuulkana waxaa la imaanaya midka gabadha raadinaya dalbaya ama wakiilkiisii ka wax waajibinaya waa ka gabadha guurinaya weligeedia ka aqbalayana waa ka loo guurinaya wakiilkiisi ama wakiilkiisii meeshuu fadhiyey wayaquulu wuxuu leeyahay uzawijuka waxaan kuu guurin marka hore intuunan maadi ka cabir zawajtu auna dhihin uzawijuka buu hormarinaya calaa maa amara allahu tacaala bihi wuxuu ilaahay amray min imsaakin in gabdhaha la haysto oo laqabaa bimacruufin macruuf lagu haysto aw tasriixin laiska fasaxo biixsaanin si wanaagsan aayaddaasaan kugu guurinayaa inaad gabadhan si fiicanna aad u qabayso haddii aad maaratay aad dabcdo inaad kala tagtaanna tasriixun biixsaan adoo meherkeedii siiyey waxba aan nabar gaadhsiinin dacaayad iyo ceeb iyo xumaan iyo fadeexa aan ku samaynin inaa iska fasaxdo sidaasaan kugu gurinayaa istaxlaltum bikitaab furuujahuna bikitaab illahi kitaabka ilah baad ku xalaashateen aayaddaas kitaabka ilahi aayaddaa weeyaan imsaakun macruufin aw tasriix biixsaan sidanuu leh markuu soo akri marka wuxuu le zawajtuka ayuu leh iyo ankaxtuka waan kuu guuriyey waa inu yidhahdo uzawijtukadaa hore waan kuu guurin doonaa iska noqonaysaa ma anfacayso waa inu yihahdo zawajtuka wa ankaxtuk waan kuu guuriye wa inu yihahdo waa ijaab baa layihahdaa kan kalena marka qabiiltu inu dhaho wey walow khaaba alwaliyu hadduu weligii uu doono walow khaaba alwaliyu gabadha ninkii guurin lahaa ee weliga u noqon lahaa hadduu khudbeeyo walow khaaba waa khudbadi weydan walow khaaba alwaliyu hadduu weligii uu khudbeeyo cinda aliijaabi iijaabka agtiisa oo faqaala zawju zawjkii u yidhaahdo khudbadii bu u akriyay in alxamda lilah naxmadu wanastaciin wanastafiru aayadii bu akriyay markaasu wuxuu yihi zawajtuk markuu kii kala qabiiltu dhihi lahaa ayuu isagina khudba bilaabay ah, walow khadaba alwaliyu cinda alijaabi marka uu waajibinayo oo aan kuu guuriyay ule zawajtuka iyo waan ka xatuka uu leeyahay yaa uu dhameeyey iyo faqaala zawju zawjkii qabiltu lama sugaay wuxuu yihi alxamdu lilahi wasalaatu calaa rasuuli markaasuu qabiltu gadaal haddana ka yidhi saxa waa saxaya laakinahu laa yundab lama sunneeyo ah, sunno ma aha idaaladaasi ijaabka iyo qabuulka inay wax dheer u dhexeeyo yaa la diidayaa inuu markaaba qabiltu yirahdo la gaaraan la rabaa hadduusan la yimaado wixii un jinsul eh, maarata nikaaxa uun loo sunaynayay khudbad ahaa muu la yimid wax muuna samaynin marka sunna samaa buu leyahy qowlka hore wa qiila yundabu waxaa la yihi may eh, waaba sunno oo kaa hore asagaba la imaanayo kana kama kama xigo walinikaaxi arkaanun arkaanun nikaax wuxuu leeyahy arkaan buu leeyahy a ah, arkaantaasi waa keeni doonaayo waa siiqada iyo caaqidaanka iyo weli iyo shuhuud wey a ah, arkaantaasuu leeyahay alawal rugniga koobaad hadii lawaayo midna waa ka kacway asiiqatu sariixa erey cad waa inuu ku hadlo qof kale wax guursanaayo iyo kan aqbalayaba iyo kan guurinaayo ka aqbalayaba erey cad oo sariixa waa inu ku hadlon kiraaya ahayn zawajtuka iyo waa inu yihahdo walow kaanat bilcajamiya cajami ba allah ka dhige oo kelimada uu ku hadlaya sariixa kelima aan luqa carabiya ahayn ba allah ka dhige waan ku guuriyey iyo waan guursaday waan aqbalay waa inu yihahdo kelima cad walow kaana bilcajamiya cajami ba la ka dhige carab aheen liman baa weliba xataa u banaan yuxsinu carabiya carabiga yaqaana laa bilkinaaya qof carabiga garanaayo oo zawajtuka iyo qabiltu iyo labadaba ay dhihi karaan inay af soomaali iskuga hadlaan ama luqo kale iskula hadlaan oo isku fahmayaan shuhuudda fadhida meeshan ay fahmi waxba dhibaataa ma laha laa bilkinaayati kinaayase male sarbeeb inuu qofka isticmaalo ma aha ah, ku xalaaleeyey iyo waxyaala noocaas oo kale inuu ku hadlo falaa yasixu ma ansaxayo nikaaxi ilaa biiijaabin iijaab iijaab haddaan maqasho xageebu ka socdaa gabadha weligeedii gabadha weligeeda wuxuu ku hadlaayo iyo wakiilka ninka weligaa ka ah hadallada uu adeegsanayo ayaa iijaab layihahdaa zawajtuka iyo ankaxtuka iyo mallagtuka saas wey munajazin la gooyay wax tacliiqi wax shardia midna aan lahayn hebel markuu imaadaan kuu guuriyey iyo sifadaa sifadaa inuu dhah ah wa huwa alfaada sariixa nikaaxa kuwaas zawajtuka wey waan kuu guuriyey o mase ankaxtuka waan ku nikaaxay faqad oo keliya labadaas base weeyaan bay leyihin shaaficiyadu laakiin qaarkood waxay ku darayaan alfaad kale oo mallaktuka baa kamid oo nabiga aleyh isalaatu wasalam waa kii dhihi jiray mallaktuka bima macaka mallaktukaha bima macaka min alqur'aan wixii qur'aan oo hayso ayaan kugu mulkisiye on kugu guuriyey ayaduna sariix weeyaan taas waa iijaabkii iyo wa qabuulin qabuul cala alfawri qabuulkana ninkii gabadha loo guurinayey ama qofka wakiilka ka ahaa u aqbalayay ayaa isagana qabuul qabiltu bule waan aqbalay cala fawri degdega ah. inuu wax u dhexdhexeeya ma aha oo kan intuu rido oo zawajtu yirahdo hadduu yirahdo cuntada noo keena kadib deena kan yirahdo haya maxaa ka tira arrinka isagaa ah? meeshaasi fawr ma aha wa huwa tazawajtu isagana waaka qabuulka wuxuu ku hadlayay ninka qabuulka ku hadlaya aqbalaya ereyga sariixee laga raba ee fawrka waa kan tazawajtu waan guursaday gabadhii ad ii guurisay nakaxtu waan guursaday qabiltu waan aqbalay nikaaxaha nikaaxeedaan aqbalay aw amase tazawuha tazawujaha tazawujuhaa guursigeedii tawiij baa qor idinka tawiijuha tazawujuha guurinteedii iyaad i guurisay baan aqbalay falow ikhtasara hadduu iska iskaga gaaftoomo calaa qabiltu markii la yidhi zawajtuka la yidhi wuxuu iska yihi qabiltu maxaad aqbashay hadi lam yancaqid ma guntamaayo waa inuu sheego gabadhi a qabiltu nikaaxaha watawiij xataa qabiltu nikaaxaha iska yira lagama aqbalay nikax baan aqbalay nikaaxe wey waa inaad noo cadayso wax cad oo sarixa la rabaa oon kinaayo iyo sarbeeb iyo waxba ka ratimi karin qabiltu nikaaxaha waynu yidhahda wataswiijaha lam yanacaqid ma mid baa maalin anoo umeherinayo gabadh ayaa weligeedii wakiilka a ah dabcan markaa iri zawajtuka wankaxtuka waan kuu guuriyey yaa wuxuu yiri ma aqbashay dimashi ayaa wuxuu yiri si zaa'ida si zaaida bu yidhi eh, oka aad bu ugu baahnaa ayib si zaaida la aqbali maayo waa inaad tidhaahdo waan aqbalay guurkaas gabadhaas ayadaa guurkeeda waan aqbalay inuu yihahdo raba calaa qabiltu lam tancaqi lam yancaqid ma guntamayo walow qaala hadduu yidhahdo zawijnii ii guuri isagii baaba soo ordayba kii maarata gabadha loo guurinaayey yaa hadalka bilaabayba ah, zawijnii ijaabkii oon weli la gaarin buu qabuulkii soo hormariyey zawijnii i guri gabadhaada faqaala weligiina wuxuu yihi zawajtuka waan ku guriye saxa waa saxaya marka iijaab iyo qabuul midkii hormara waxba dhiba malaha kuleh waxba dhib malaha athani shardiga rukniga labaad arkaanta kamida ah nikaaxa ashuhuudu waa in marag iyo maqraati la helo ayuma marati nakaxat bغyr idni waliya washaahiday cadl fanikaaxuhaa baطil nikaaxeeda shaahiday cadli lama maqrfo maqraatiha la rabaa falaa yasixu ma asaxayo ilaa bixadrati shaahidayni laba qof oo markhaatigooda soo xaadiray meeshii mooyeen ugu yalaan laba qof ay fadhiyaan dakarayni rag ah xurayni xor ah samiicayn wax maqlaaya oon dhagal ahayn dhagala dhagool aan ahayn basiirayn wax arkaaya oo qofkan labada qof wax isku guurinaysa inay fiirinayaan arkayaan beri ay markhaati geli karaan caarifayni wax garanayo aqoon leh bilisaani mutacaaqidayn a ah, qof garanayo dad ayaga iyo waxaan guurka ka dhacayo meeshan ah, macrifiya aqoon u garanayo wax ah, bilisaani mutacaaqidayni labadan mutacaqidooyinka carabkooda iyo luqadooda ay garanayaan caarifayn waxay garanay bilisan mutacaqidayni labadan wax isku guntaysa ee weliga iyo zawjka ee qabuul iyo iijaabka isdhaafsanaya luqadooda lisaanka waa luqadii waa inay garanayaan muslimayn waa in labadaba muslimeyn ay yihiin walow walow mastuurayl cadaala cadaaladoodaa ha qarsoonaatee mastuur cadala waxaa la dhahaa qofka daahirka ka fiican ee muuqaalka noo fiican inaga qof fiican buu ogyahay laakiin baatinkiisa ma ogin ma naqaano a ah, kaasa waxaa la dhaha mastuur cadaala la yihahda ah, tahba marka waa laba si adkeenaye kolka hadduu qof muuqdo muslima uu yahay taasaa maarata cadaalad lagu xumbaari maanta athalitu rugniga saddexaad alwaliyu weli waa in la helaa ayuma ah, mraata nakaxad bikayr idni waliyiha o mawaaliyiha ah, fa nikaaxuhaa bail buu nabg alay slam yihi gabadhii weligeeda idankiisi la-aan iska guursata nikaaxeeda bail weeye jamhuur culamada saasay ku tageen ama ha ahaato garoob ama gabadh ha ahaato gabadhu waa inay weli leedahay weligeedii nasabka haddii la waayo mawlihii haddii la waayo xaakimkii ah, fa suldaan waliy man laa waliy lahu falaa yasixu ma asaxay ilaa biweliyin weli mooyeene dakarin dakara waxa weliga noqonaya gabadha mas-uuliyaddeeda iyo xilkeeda qaadi ee ragga qaabilayo waa inuu yahay qof raga qof raga mukalafin qof mukalaf oo qaangaara waa inuu yahay oo baaliq ah ilma caruuraa baxay xurin xor waa inu yahy adoon baa baxay muslim waa inu yahy gaal baa baxay cadlin taamin cadlin waa inuu qof cadli yahay oo cadaalad iyo islaamnimadiisa usii dheer tahay qof toosana mustaqiima waa inuu yahay taamid nathari fiiradiisuna ay taam tahay wax garad ah wax fiirin kara wax fahmi kara qofkan gabadhan uu ku wareejinayo garan kara qof usuubada inuu yahay in kale ah, qof aan maaratay eh, waxbaba kala garanaynin haddii xoog loo laababa qaabkiisa iskaba aqbalaya isagooba ninkiiba dib u fiirininba ah, war warkiis un iskaga socda taas lama aqbalayo doqona waxba garanayn kadalika taamin nadar qof aragiisa iyo fiiradiisa iyo caqligiisa uu taam yahay falaa wilaayata liimra'atin ixtiraazaadka uu bilaabay haddii la yiri dakarin la yiri waxaa baxay haweeneyba baxday liimra'atin wilaaya weli ma noqoto nafteedana ma guuriso keyrkeedna ma guuriso haweeneydu arrimaha ayaga gacanta loogu hayay kamid tahay wasabiyin sabiyin ilmo yaroo caruura isaguna wa majnuunin mid waalan wa raqiiqin adoon wa kaafirin gaal wa faasiqin mid faasiqaho aan caadilba cadaaladba aan lahayn daahirkiisa xataa wa safiihin mid safiihoo mubadiraho aan danba ka lahayn dad iyo dunyo midnaba wa mukhtalin mukhtalin nadar mid araggiisa iyo fiiradiisu ay ay tahay naaqis tahay biharamin duqnimo darteed oday aan tatabay weeyaan w loo dhaho loo yeedhi um maqli oo mise khabalin waa mid khabalaho doqoraho ah wax iskaga darsan yihiin walaa yaduru ama indhoolaha indhoolanimadu ma dhibayo aabuhu hadduu indhala yahay gabadha hebel u guday u yihahdo waxba dhib ma laha gaalku wuxuu tawalin karaa oo u guurin karaa mawlaatihi isaga mawladiisa alkaafira gaasheed addoommihii isaga uu lahaa ee gaalada la ahaa weligu u noqon karaa waa u guurin karaa gaalada kale walaa yaliha almuslim walaa yaliha alkaafira yani gaashi almuslim qof muslima weli uma noqonayo islaan gaala qaraabaad nahay intaad tiraahdo weli uma noqon kartid walaa yaliha gaashi alkaafira yani almuslim qof muslim weli uma noqonayo ila sayidu fi amati inuuba sayid adoontaba iskale uu yahay mooyane iyadoo gaala marka aduuba sayid u yahay oo xukumo ama uu leeyahayba waa guurin karaa ila sayidu sayidkii fi amati adoontiisa waa guurin karaa gaal ba ahaatee wsulطaanu kadalika sulطaanku waa sidaas dhanka madaxda muslimiinta fi nisaai ahli kuwa ahlu ee gaalada muslimiinta la nool haweenkooda waa gurin karaa korkaba aduu ka xukumo asaguba fayuzawijuha sayidu walow faasiqan faasiq baa allah ka dhige sayidka gabadha waa gurinaya ka fasqigiisa dan lagama laha nusqada qaarkood ama alamatu lmuslima fayuzawijuha sayidu walow faasiqan amada muslimada ah fayuzawijuha sayid sayidku waa gurinaya walow faasiqan ba allah ka dhige fain kaanat liimraatin zawajaha hadday tahay in kaanat liimra'atin gabadhan la guurinaayo addoon wey waxaana iska leh naag baa iska leh haweeney baa iska leh imra'a iska leh in kaanat hadday tahay amada iyo addoontu liimra'atin adoonnaag islaan hadday leedahay oo sayidadeeda waa islaan tahay zawajaha waxaa guurini man qofka yusawiju sayida sayidada guuriya dadka sayidada guuriya ee awliyadeedii iyo qaraabadeedi aabaheedii walaalkeedii kuwaas yo addoontiina u guurin biidni sayidati laakiin sayidadii waa inay idanto ay fasaxdo oo tirahda gabadhaydii aan addoonta ah, i ahayd sayidada ahaan lahaa yaa guursanaysay kaaliya u guuriya awliyadeydi haddaad tihi nasabka fa in kaanat isayidatu hayra rashiida sayidadii maanta waxay bay noqotay inaan rashiida ahayn oo aan wax toosin karin saalixulmaal wadiin baa rashiid la yihahdaa oon xoolahan xataa iyo addoomahan ay leedahay iyo safiihaad aan lagu lagu dhowri karin wey hayra rashiida see la yeeli zawajha waxaa guurinaya abu sayida sayidada aabaheed awjaduha ama awoweed awliyadii kale o dhan lama dhahaye aabihii ama awowi ayaa laleeyahay xaaladii marka hadda waa iyadii wax cidankeeda oo la aqbalayo ma jirto wa ama alxura haweeneyda hadday xor tahay in la guuriyana la rabo awliyadeedii qaraabadeedii guurin lahaa ee weliga u noqon lahaa yaa tartiib lagugu sameynaya tartiib alcasabaat say u kala horeeyaan u kala mudan yihiin welinimada iyo midka hadii u horeeya weliga noqon kara iyo ka ku xigi kara ayuu ku tartiibinaya sidii miiraadka iyo dhaxalki oo kale wey marka waa ama alxuratu mida xorteed gabadha xorteed fa yusawijuhaa waxaa weli u noqonoo guurin casabaatuhaa qaraabadeedii wa awlaahaa awla alcasabaat casabaadka waxaa ugu awleysa aabo aabihii marka shaaficiyadu ibniga iyo ibnu ibniga ma noqdo weli ma noqdo xagga baabu nikaax baab lmiirath waan soo maray alibnu waibnibni walabu waljaddu insaa ahaayeen oo laga horeeyey aabaha iyo jadka laga horeeyey xagga casabada lakin fi baab nikax markii la dhaho islaantu ilmaheeda weli ooma noqdo bacd almadaahib way jiraan oo qaba inay isagaba uhoreeyaba wa ulaaha alabu aabaha uhoreeya uma aljaddu awowba kuxiga uma alahu walaalkii walaalka waa shaqiiqi ama liabki walaalka xagga hooyada gabadha kala dhashay weli uma noqdo mana meheriyo ma meherinayo camka agga eh, hooyadaasoo sidoo kale dawil weeyaan uma ibnuhu ibnuhu wiilkiisii akhaa wiilkiisii wiilkii eedada u tahaya welig waa u noqon karaa uma alcamu adeerkeed uma ibnuhu wiilkii uu sii dhalay ilma adeerka ahayeen uma almawla almuctiq gabadhan wax la xoreeyey hadday tahay xornimo soo martay mawlaheeda xoreeyey yaa weli u noqonay uma casabatuhu mawlaha wa xoreeyey casabadiisi iyo qaraabadiisa xagga nasabka uma muctiqu lmuctiqi haddii waa midka muctiq ahe gabadhan ayadaa weli u noqonaya isaga laftigiisa la xoreeyey hadda ka hor kii xoreeyey baa weli u noqon muctiqu lmuctiqi uma casabatuhu casabadiisi iyo qaraabadiisii saasay u soconaysaa uma kadib alxaakimu xaakimkii baa markaa haddii waxaaso dhan la waayo asuldaanu weliy man laa weliya lahu buu nabig alay salatu wasalaam yihi xadiidka abu dawud tirmidi soo saareen saxiixa walaa yuzawiju axadun axad ma guurin karo oo minhum awliyadaas iyo qaraabadaa lasoo sheegay casabadaas ah walxaal hunaaka meeshan uu joogo man qof huwa asaguba aqrabu oga dhow minhu midkan wax meherinayo midka meesha fadhiya haddii qaraabadu midkii kaaga dhowaa gabadha uu joogo kii abcadkahaa meesha ma soo galayo sida dhaxalkii oo kale weeyaan kan aqrabkee u dhow baan guurinaya in istawaa hadday ekaadaan ithnaana labo fi daraja xagga darajada way u siban yihiin gabadhii wa axadumaa midkood man man uu yahay qof xagga abtirkii iyo nasabkii mid walba aabo ayay iskugu imaadeenoo abtirka waa ka siban yihiin wa axadumaa midkood baase man qof ah yudlii gabadha ugu soo dhawaada biabaweyni aabihi hooyo mid baa shaqiiq ahoo la aabo la hooyo ah xagga kale laakiin waa walaal walaalo abtirka waa ka siban yihiin wal aakharu midka kalena biabin aabo ma ugu soo dhawaadaa falwaliyu weligu waxa weeye man qofka yudli gabadha ugu soo dhawaaday biaabaweyn aabihi hooyo midkaasa walaalkeeda shaqiiqa la hormarin fa in ah, hadday sinaadaan labadiiba isku aaba isku yeeli noqdeen labadii nina meesha fadhiday ama xagga aabahay ka wada dhasheen falawlaa midka owlaha waxaa weeye la hormarin falawlaa sida owlaha waxaa weeye ee wanaagsan an yuqadam la hormariyo asadmuhuma kooda weyn ka weyn baa la hormarinaya laba walaala shaqiiqa mid ka weyn baa la hormarin kabir kabir buu nabiga alay slam ka weyn baa la hormarinsanaya wa ka ugu yaqaana aqoonta iyo macrifada wa arwaxuhumaa kawada ugu waracsan ee diin iyo akhlaaq ka kala badiya ile arrintan waxay ubaahan tahay fiirsi badan bay ubaahan tahay in gabadha aan laiska huntutuulinin oo meelaan munaasaban lagu tuurin oo la fiiriyo munaasaba qofka munaasabku diin iyo akhlaaq marka qofka akhlaaq iyo diin iyo warac asagaba ah yaa qof kale qiimeyn kara lakiin midka kale de wixii asaga lamid unbu iskaga meerin fain zawaja alaakharu kii kale ee laga cilmi badnaa ama laga laga daweynaa ayaaba iska meheriyeyba saxa waa saxaya gabadhi kolba haddii weligeed u guuriyey waxba laga daba tegi maayo waintashaaxaa way murmeenba anaa meheriniy anaa u meherin gabadhi anaa weli noqon uqrica waa loo qoridaya waa loo qorituuraya qorituur baa lagu kala baxaya wain zawaja hayra man zawaja hadduu guuriyo hayru man kharajat qofkii ay soo baxday qurcatuhu qorituurkiisi qofkuu soo baxay qof ahayn baa iska guuriyey la qorituuray kuwaa soo baxay kii laga badiyey baa iska guuriyeyba qabiltu saxa ayadan waa saxaya laannu nikaaxi waa dhacay shuruuddiisi arkaantiisina waa u dhamaystiran tahay weligii tartiibkii sunna muuska aha wain kharaja alweliyu weligii hadduu baxo oo kaba baxaba can an yakuuna inuu noqduu ka baxay weliyan weli bishayin shay buu ku baxay sababtii min almawaanici kamida mawaanicdii almutaqadimati hormartay soo marra mutaqadimati hormartay kamid ahayd gaalnimadiibaaba kamid ah, iyo riqigii addoonnimadii mawaanic baa ku quntay weligii ah, marka wilaayadii waa ka baxayba intaqalat ilwilaayatu wilaayadu waxay u guureysaa ilaa man bacdu qofka ka dambeeya min alawliya weliyada kamida oo wilaayadu waxay cinda shaaficiyada wareegeysaa qofka kale ku wareegi hadduu ama weligii dhinto ama mawaanic ay ku qunto mawaanic ay ku qunto laakiin hadduu fogaansho i ay tahay oo uu fog yahay waxaa weeyaan qaadigaa yaa lagu wareejinaya aqrabki lagu ki aqrabkaa la aadi maayo kol hadduu nool yahay laakiin uu fog yahay wuxuu yihi wain kharaja weliyu waa ka baxay can an yakuuna weliyan bishay min almawaanici shay mawaanicdii kamid a ah almutaqadimati horeysay ee soo hormartay ayaa ku quntay weligii oo maanta arintaasi islaam ma aha ama adoon weeyaan xor ma aha baaliq ma inta intaqilat wilaaya wilaayadu waxay u guuraysaa ilaa man bacda qofka ka dambeeya min awliya wliyada kamida ah. kii ku xigay wamataa dacat ilxuratu gabadhii xortaheed mar allaaba markay sheegato ila zawaaji guur bikufin qof kufkeeda ahoo gayaankeeda ahoo u dhigma ayay tiri halii guuriyo lazimahu taswiijuha weligii waxaa waajib ku ah inuu u guuriyo ayaa waajib ku ah hadduu qof muslim aho xor aho akhlaaqdiisa iyo diintiisa lagu kalsoonya uu yahay kufrna u ah fa in cadarahaa hadduuse manciyo bayna yaday lxaakimi xaakimka hortiisa la hortaagana qaaligiiba wuxuu yihi u guurin maayo ninkanaan wataa lai guuriyo iyo u guurin maayo weligii yihi aw kaana qaaiban maqan yahayba fii masaafati alqasri masaafo salaada lagu gaabiyo oo musaafirka hadduu usafro uu salaadii ku gaabiyo masafatlqasri sideetan kilomitr iyo meelahaas ayuuba aabihii iyo weligii jiraaba ow mase muxriman ah, qofkan asaga ee weliga waa muxrim xaj iyo cumru ku jira qofka muxrimkii ama xaj ku jira ama cumrada ku jira laa yankix walaa yunkix mana guursado mana guuriyo ah, mana doono lomana doono xagga xadiidka ahaa muxrim weeyaan arrimahaasa meesha yaala gabadhana nin kuf ahay la taagan tahay leedahay kanan rabaa zawajaha alxaakimu xaakimkaa guurinaya intay fidno kala dhici laheyd ilaa tafcalu takun fitna bu nabig l sal slm fitnaa dhici karta fasaadun cariid fasaad dhalan kara marka waa iskaga guuraya naam fasaadun kabiir cariid sort walaa tantaqilu lwilaayatu ila labcad xaaladda markay marayso ninkii hadduu icdaal iyo diiditaan iyo maqnaasho iyo meesha ay timaado aqrabkii haddii la waayo sidaa u noqdo abcad uma guureyso abcad goormay u guuri hadduu dhinto aqrabkii ama se maanic ay ku qunto mawaanicdii kamida wilaayada ah, ama haddii diiddo amar diiddo ay noqoto ama muxuu ahaa eh, uu fogaado safar iyo wax jiro ilal ah, abcad u wareegi maysa ilal xaakimay u wareegi saasay qabaan shaaficiyadu madaahibta qaarna waxaa qaba maya haddii aqrab la waayo mar walbaba abcadkay ku wareegeysaa wain qaaba alwaliyu weligii hadduu maqnaado duuna masaafati alqasri masaafatu lqasri wax ka yar in salaada aan lagu gaabinin oo soonka lagu afurin musaafirka hadduu u safro masaafatu qasri la dhahaaye wax ka yar buu yuu weligii jiraa meel aad u dheereen hadii loo ordo looga yeeri karo lam yuzawaj lama guuriyo ilaa biidnihi weliga inuu idmo mooyane gabadha laskama guuriyo oo gabadha aabaheedu magaalada dhinac kaga jirta ama tuulahan kasii dheereen jirto sahlan in la helo in laska guuriyo ma aha wayajuuzu waxaa banaan lilweliyi weligii waxaa u banaan an yuukila inuu wakaasho taswiijiha gabadha guurinteeda qof kale inuu wakaasho oo dhowr aniga waan maqnahay ama waamaka waan fadhiyaa iskuma toosin kara hadalkee hebel adaa wakiiliga ah wadaadaha soo maartay shaqada la wareegayo qalinki buga wata waka waxaa weeyaan wakiil baa la dhaha waa wakiil weligii baa fadhiya arrimaha istiftaaxan waxaan isku dubridi leeyahay waa gabanaya in ka jabtaa ka baqaya kubu iskaga wareejiy leyahay adaa wakiil iga ah raggii wadaadahana daxogow arrintaa iyaduna waa ku fiican yihiin wayajuuzu lilwaliyi an yuukila inuu wakaasho bitaswiijiha guurinteedii walaa yajuuzu ma banaana an yuukila inuu wakaasho oo qof uu ku wareejiyo xilkii ilaa man unbuu ku wareejin karaa uu yasixu asaxaya an yakuuna inuu noqdo weliyan weli istiqlaalan qofka asaga sidiisaba weli noqon kara oo gabadhiisa guurin kara yaa wakiil gabadh kalena ka noqon kara gabal kalena wakiil ka noqon kara oo marta isaga weli noqon karo markaasaad dhihi karta hebel oo guuri lakin nin asagaba mawaanicdii ay ku quntay oon gabadhiisaba guurin karin hortiisa lagu meheerini gabarh kalena wakiil kama noqon kara wey ah, walaa yajuuzu an yuukila inuu wakaasho ilaa man qof mooyaane yasixu asaxa an yakuuna weli inuu weli noqdo wayajuuzu waxaa banaan lizawji zawjka waxaa u banaan an yuukila an yuwakila zawja an yuwakila inuu wakaasho fi lqabuuli aqbalka man qof buu wakaalan karaa yajuuzu uu banaan yahay an yaqbala inuu aqbalo anikaaxa guuri linafsi tanna waxa weye waa ninkii loo meeninaya qabiltu in loo dhahala rabay asagii qof kaluu dhihi karaa war ii aqbal a ii wakiil baad iga tahay qabiltu ii dheh waan maqnahay saa ii yeel laakiin waa kuwa kan lagu wareejinayo qof asagaba qabiltu dhihi karo wax guursan karo oo guur geli kara waa inuu yahay islaan ma dhihi karo iblahi adiga qabiltu ii dheh ma dhihi karo marka lizawji an yukila fi qabuuli man yajuuzu qof u banaan an yaqbala inuu aqbala nikaax nikaax linafsi u aqbalo walow kaana cabdan adoon baa kalaha ka dhigay adoonku naftiisa waa u aqbali karaa walaysa lilwaliyi weligii oo ma banaana walaa lilwakiili wakiilkii weligaa wakiilka ka ahaa an yuujiba nikaaxa nikaax inuu waajibiyo oo zawajta uu yidhaahdo linafsihi isaga naftirkiisa uu zawajtu isku dhaho oo isku maarta meheriyo ma banaana asagiibaa gabadhiibaa isku guurinayaba ah, sg inu isku guuriy ma banaan bule laysa lilwaliyi weligi walaa lilwakiil an yuujiba nikaaxa linafsihi naftiisa inuu uwaajibiyo oo isku guuriya ma banaana hadday dhacda see la yeeli oo gabadhan ayadaa welina adaa u ah welina adaa u ah inaad guursatana waa rabtaa in adeertaa waade gabadhaan ma adeer wax kaa xigada uusan jirin inaad guursatana waa banaanta gayaan weeye welina adaa u ahoo gabadha u guurin lahaa nin kale oo zawajtuka waan baa dhihi lahaa hadda maanta lakin adaa raba falow sely waatan falow araada waliyuha gabadha weligeedii hadduu doono an yatazawajaha inuu gabadhiba guursadaba kabna camin in adeeroo kale weeyaane fawada alcaqda caqdigii wuxuu u bandhigaya iskaga wareejin ilaa ibni camin aakhar ina adeer kale oo fii darajati isku darajo yihiin mid kaleo ilma adeer ay yihiin oo isku darajo yihiin ayuu le war gabadhan in adeerta aan nahay welina waanu ahaaye adiga ku wareego ii meheri buu leh ii guuri buu leh adi fain fuqid adi lawaaysana yeeli fain fuqida falqaadi qaadi isla aadayaan qaadiga marka u guurinaya walaysa liaxadin qof ma banaana an yatawala aliijaaba walqabuula fi nikaxin waaxidin iijaabki iyo qabuulkiiba hal nikax in isaga un ahaado ma banaana ah. oo gabadhan ayada ah welina waa u yahay welina waa u yahay kii wax guurinay guursanayeyna isagaa u aqbali rabaa isagaa ayaa u aqbali rabaa marka walaysa liaxadi an yatawala iijaaba iijaabkii oo waanguuriyeyah iyo wlqabuul qabuulkii fi nikaaxin waaxidin hal nikaaxa inuu iskugu imaado ma banaana ila ljadu awowii mooyeene fi taswiiji binti ibnihi gabadhii wiilkiisa markuu guurinayo bibni ibnihi buu guurinaya binti ibnihi ibnigiisa wiil isaga dhalay wiil uu dhalay gabadhii gabadhiisii oo awow u yahay yaa wuxuu u wiilkiisa wiilkiisa buu guurinaya wiilkiisa wiilkiisi ayuu u guurin marka isagaa marka labadiiba tawelinaya labadiibu tawelinaya ale hebel baan uguuriyey weligeedana waa ani ah, oo ay aqbashay mujbir buu markaa noqonaya maalan ila almujbira liquwati wilaayati wa fawri shafaqatihi qofka mujbirka aabaha iyo jadka iyo quwadooda xoog badan shufqadooda iyo dhimrintoodana way xoog badan tahay oo aad bay ugu dhimrinayaan oo meel aan munaasab ahayn marka horeba gabadha u guurin maayaan marka waa u guurin karaa isagaana marka aqbalkii gabadha waxba inay aqbasho waxba shardi isaga aqbalaya isaga u aqbalaya Ah, ilmihii yaraab u aqbali wiilkii iyo gabadhiibu isku guurin huma alweliyu weligii calaa qismayni laba qeybood wey weligi marka laga hadlaayo awoodooda marka laga hadlaayo iyo siday u kala xoog badan yihiin mujbirun mid waxa la dhaha mujbir baa la dhahaa oo intuu gabadhi oon waxba idan iyo waxba la weydiinin uu nin u guuriyo iyo isku dhamaatay wax idan oo la weydiina aysan jirin wa hayru mujbirin midna awooddaas ma laho gabadha oon ogolaanin iskama guurin karo falmujbiru mujbir waxaa weeye huwa alaabu aabbaha iyo waljaddu awowa liquwati wilaayatihi wa fawri shafaaqatihi wilaayadiisana waxay og bay leedahay aabahana laga baqi maayo ilmihiisa iyo gabadhiisa meelaan munaasaban inuu iskaga guuri ayadoon ogeyn o raalli ka heen waxba maratay arrintaas laguma ogo meesha uu isleeyahy waa u fiican tahay mu ku bixin falmujbiru huwa alabu waljaddu khaasatan keliya fii taswiijiilbikri bay mujbir ku yihiin gabadha gashaantiyada guurinteeda faqad oo keliya marka waa inuu awow iyo aaba mid un yahay waxaa la khasbaya ee la guurinaya idaan aan la weydiinayn waa inay tahay gabadh weli aan maaragtay aan garoog noqon gashaanti ah faqad oo keliya weli marka ay yar tahay oo sakiirada tahay ay kusii dhacaysa khilaaf la-aan ayadu khilaaf la-aan lakiin haddii bikaarana tahay baal qaangaarana ay tahay hadal baa ka taagan waxaa soo aroortay in idan la weydi xataa tustaadan wa idnuhaa sumaatuhaa sukuutuhaa inay hadasho waxba shardi maya inay aamusto ayaa ku filan lakiin hadday tahay ilmo yar oo shan jir lix jir ah wey gabadha la guurinayo waa la guurin karaaye galmada iyo way kala tahay guurka caqdiga iyo nikaaxa wuu iska sii dhici karaa hadhow markay qaangaadho ama ay kobacdo ama ay la arko inay guur geli karto ayaa la aqalgelinaya taas hadday tahay aabuhu waxba kala tashan mahayo caaisha markuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam loo guurinayey aabaheed abubakar unbaa u guuriyey waxay ka ogeed ba male xataa arooskeeda waxba ka ogeen sidii loo soo waday un gacanta loo geliyay nabiga alay slam wa kana sayidu sayidkuna waa sidoo kale asaguna ijbaar buu leeyahay fii amati adoontiisi mulaqan mulaqanta waxaa laga wadaa ama bikri ah ama yeenan ahaanin sayidka adoontiisa u guurin karaa wa macna mujbir mujbir maxaa laga wadaa ka wax qasbayo ana lahu waxaa u banaan baa loo wadaa an yuzawijahaa inuu gabadhii guuriyo min kufin qof kuf u hogayaankeeda bikayr ridayo raalli ka ahayn oo gabadha waxaa weeye maslaxadeeda aabaha markaa ka garanaya qof maslaxadeeda ku jiro oo kufkeeda wax u qaban kara wax u tali kara oo guursan kara arrimahaasu intuu fiiriyo u guurin ayaduna waa yar tahay oo weli hadda caqli ay wax ku kala saartaba ma laha danteeday ka boodi wakayrulmujbiri midkan ah, hayrulmujbirka la yidhaahdo en waxba aan khasbi karin biidni gabadha idankeeda mooyaane waxaa loola jeedaa laa yuzawiju ma guurin karo ilaa biridaaha gabadha ridaheeda ma wax ku guurin ogolaashaheeda idnaa ogolaashaheeda famataa kaanat bikran haddayse tahay gabadhu gabadh bigaara jaaza lilaabi aabihii iyo awiljada wua u banaan taswiija inay guuriyaan bikayri idniha idan la-aan bay iska guurin karaan hadday soo boodo ka warman tirada raalli kamihi sida raajixa waxaa weeye ina iyada ay leedahay haddii ogolaan weydo tirahda ma aqbalayo ah, waxaa ligu guurka asagaa ayada arrinkeeda hadalkeedaasaa la qaadan hadalkeeda la qaadan haddiise yar tahay oo sakiiro ay tahay waxba dhib ma laha laakiin yundabu waxaa la sunneeyaa isti'daanulbaaliqa hadday baaliqa qaangaara tahay gabadhaasi gashaantida bikaarada ah in laiska idan weydiiyaa sunaa buu leeyahy sunu ku xumbaaray ah, in idan la weydiisto wa idnuhaa idankeeduna asukuutu aamus weeye haddii intii la yihahdo nin baan ku gurinaya raalli maka tahay ay aamusto madaxa foorariso oo laga garto inay ka xishoonayso waxaa weeye idankaasa kaasaa idan ah kaas aamuskaasaa idan ah wa ama thayibu gabadha thayibada ahee guur soo martay alcaaqilatu caqligana leh falaa yusawijuhaa axadun qofna ma guurin karo ilaa biidniha idankeeda mooyaane bacda albuluuqi hadday qaan gaadho kadib bilafdi waa inay ku dhawaaqdo ereygeeda la maqlo sawaaun waxaa isku mid ahoon guurin karin alaa aab aabihii iyo waljaddu awowi iyo hayruhuma waa isku mid aaba iyo awow iyo keyrkiisba gabadho haddii gabadh garoobna caqalad ay tahay qaangaar ay tahay idankeeda la rabaa bisariix si lafdi sariixaan la rabaa inay tirada waan aqbalay waan ogolahay waad geli kartaan arrintaydii wa amaa qabla albuluuqi gabadhi waa fayibo garooba umayna qaangaarinna ayadan weli qaangaarin baa nin loo guuriyey kadibna waa la furay ayada weli aan qaangaarin dhinac marka laga fariyo waa fayibo oo idan in la weydiiyey noqon dhinac markii laga fiiriyana waa sakiiro oo weli baaliqa ma qaangaarin see la yeelaya wa qabla albuluuqi falaa tuzawaju aslan lamama gurin karabo lamama gurin karo oo hala eh, guri haddii la yidhaahdo idan bay yay u baahan waa fayibo dhinaca kalena waa sakiiro oo waa qaangaar ma aho idankeeda muctabarba ma ahaba muctabarba ma aha marka labadiibaa isu dhacday labadii maslaxa arrin baa isku dhacday dhinacna marka thayiba yusta'dan baa liga idan baa la weydiisan dhinacna waa sakiiro oo idankeeda ictibaadba malaho waxba ma kala fahmayso marka waa loo kaadinaya falaa tuzawij aslan wain kaanat majnuuna hadday tahay mid waalan fain kaanat sakiiratan gabadhi waa gabadh waalan oo jiranba ah, riwaayinka qaarkood eh, sakiiratan baa soo aroray lakin sida raafica wain kaanat majnuuna mid waalan hadday tahay waa la fiirin fain kaanat sakiira hadday tahay mid yar zawajaha waxaa guurin kara alaba aabihi awljada awowgi waa ijbaarkii waa ilmo yar haddana muxuu ahaa caqligeedan una fiicneenba aabihii iyo awowgii iyo yaa iska guurinaya qofkay u arkaan maslaxa u guurinayaan maslaxadeedana fiirin waxay kaloo fiirinayaan hadday xaaje iyo baahiba u qabto guur oo la arkay inay nin jeceshahay nin rabto ayadana waa la fiirin labada way fiirin karaan aw kabiiratan ama waa mid weyn majnuuno waalan weeye laakiin waa weyn tahay zawajaha alaba aw aabihii baa guurin ama awogi baa guurin aw ilxaakimu xaakimki baa guurin haddii qof weyn tahay haddiise yar tahay xaakimu soo gelayo laakin xaakimu marka markay guurinayaan labadan xaakimku asaga wuxuu un ka fiirini xaajada gabadha oo u baahan waa laalan tahay raggii baa laga kari leeyahay marka waxaa la arkay inay u baahan tahay nin u baahan taha la arkay waana iskaga guurina xaakimka marka xaajadu fiirin aabbaha iyo awowa waxay fiirinayaan xaajada iyo maslaxada qof ilaaliya xifdiya meel ku xifdiya daawasiiya dhowro ogaada nafaqeeya dhinacna ka fiirinayaan xaajadii iyo shahwadeed bis ma fiirinayaan marka wuxuu le lakin alxaakimu xaakimku yusawijuha waa u guurinaya gabadhaas waalan lilxaajati xaaja darteed ba u guurin aday u baahan tahay nin walaabo aabbaha iyo waljadu awowsa waxay fiirinayaan yusawijuha waa u guurinaya lilxaajati xaajana way fiirinayaan walmaslaxata way fiirin haddina xaaje iyo baahi iyo shahwaba aynan danba ka lahayn laakiin maslaxa kalaa meesha ka jirto inuu ninkan asagaa hahayo oo ogaado oo balb ka dhowro dabka iyo biyaha iyo weliyaa ku dhacday iyo waxaasa marka loogu guurinaya ayadana waa fiirin karaan walaa yalzamu sayida sayidka ku laazimi maayo taswiiju lamati adoontii uu lahaa inuu guuriyo oo nin u guuriyo laazim kuma aha walmukaataba addoontii mukaatabada aheedee layidhi xoolaha dadkeedna xor baa tahay inuu u guuriyo laazim ku noqon mayso wain dalabataa walow dalabataa haba dalbaano aba afbaxaane haday nin baan rabnaa noo guuri laazim kuma aha laakin waxaa u baxaa la rabaa inuu guuriyo ama uu iibiyo oo dad kale ka gado ama uu u galmoodo asagoo laftirkiisaba adoontiisi weye u galmoodo laakiin inuu faraha ka qaado xumaan bay ku dhici karaan in dalabataa adoontii wey wa laga hadlay hadday dalbaan in dalabat walow dalabataa walaa yuzawiju axadu min alwliyaa walaa yuzawiju ma guurinayo axadun qof oo min alwliyaai awliyaai lmar'ati haweeneyda awliyadeedii qaraabadeedii kamida min gayri kufin gabadhii qof aan kuf u ahayn oon gayaan u ahayn oo ehel ayna mudnayn uma guurin karaan ilaa biridaaha inay ogolaato mooyeene wa ridaa saa'ir ilawliyaai awliyadii kale iyo qaraabadii kale ay ogolaadaan intii la gorfeeyo ay tiraahdo sidan aan ku raaci mararka qaar dee ninkana guurso yaa qaadi hadda adiga aada qaadin adaa dad ugu baa laska dhahaa marka ayaga raalli ka noqotay awliyadii kale ee ninkan guurinaya ee weligeeda mooyaane kuwii kale qaraabada inay raalli ka wada noqdaan oo isku ogaada lanna walba xaq buu kuleeyahay wilaayada marka wixii kuf ahoo maslaxa unbaa ninkan loo ogolaaday inuu isaga u nikaaxo oo u guuriyo gabadha marka haddii ay tahay xoogo dhaliil mesh ay ku jirto waa inaan eed hadhow laiswu eedeynin oo wixii laga wada baaraan fa in kaana waliyuhaa gabadha weligeedii hadduu yahay alxaakima xaakim wey lan tuzawaj min geyri kufin aslan looma gurinayo xaakimkii suldan weli man laa lahu haday noqoto xaakimkaasi gabadha kufkeeda unba u gurin karaa iskama tasarufi karo wa in radiyad walow radiyad raalliba ayadaa ka noqotee aniga markaa salaaxyadiisa awoodiisa daciifa xaakimka wa in dacat hadday u yeerato oo ay sheegato ay damacdo ilaa hayri kufin qof aan kuf u ahayn gabadha inay loo guuriyo ay sheegato waxay ti ninkaas halii guuriyo lam yalzam ilwaliy taswiijuha ah, laazim ku noqon mayso waa banaanta inuu ogolaado laakiin waajib ku noqon mayso wa idaa cayanat kufan qof gayaankeeda oo kufkeeda oo ayada waa mari doona wuxuu kuf loo yaqaano uu sheegi doonaaye idaa cayanat kufan haddii gabadhu ay calaama saarato ay magacaabato qof kuf u aho yada goyaankeeda ninkaasaan aniga keensado raallikaa in laii guriya rabaa wa alweliyu weligiina wuxuu u magacaabay kufan kuf aakhare kale mid kaluu sheegay hayruhu mid kaluu sheegay wuxuu aniga midkaa kulama rabee kaasaan kula rabaa buu yidhi ayagana xulima mid kalaan rabaa see la yeeli faman cayanahu lweliyu weliga midkuu magacaabay yaa awlaa u awleysan oo la hormarin in kaana hadduu yahay wey weligu mujbira midkii wax ijbaaraya wax qasbayo aabihii awowgii ah wailaa weligu hadduu awow iyo aabo midna ahayn faman cayanatu qofka ayada ay calaama saaratay magacaabatay yaa owlaa la hormarinaya owlah taasaa owlah haddii weligii aabi iyo awowya yihiin laano aabbaha iyo awowa iyo shufqadooda iyo dhimrintooda iyo ilmahooda kawarhayntiisa iyo meesha ugu wanaagsan qalbigooda kasoo qi wey dadka kale laakin waxaa laga yaabaa inay uun mujaamalo ahaan ay iskaga fududaystaan oo iska dhahaan waayahay iska dhahaan yaa dhici karta marka hadduu mujbir yahay ikhtiyaarka waxaa iska leh aabbaha iyo awowa yaa iska leh oo qofka ayaga u dooraan haddiise ay qaraabo kala tahay gabadha qofka iyada dooratay kolf hadduu kolba kuf u yahay kaasaa yaa la hormarinaya walkafaa'atu kafaa'ada iyo gayaanka waxaa la yidhaahdo fi nasabi xagga nasabka waa galaa oo nasabka iyo qabiilka iyo qowska waa la fiirin buu kuleeyahay wadiini diintana waa la fiirinay qofka diintiisa iyo akhlaaqdiisa walxuriyati xuriyadiisana waa la fiirinaya qof inuu yahay xor ah wasancata qofka sancadiisi iyo xirfadiisi iyo waxyaalaha lagu shaqaystay iyo farsamadana waa la fiirin wa salaamat alcuyuubi ceebaha inuu qofka ka nabadgalana waa la fiirin almuhbitati sugaysa lilkhiyaari ceebaha khiyaarka suga ee ninkuna naagta uu ku fasakho kaga baxo haweenooda ninkeeda ay iskaga fasakdo ceebaha in laga nabadgalana waa in laska fiiriyo oo labada qofka ay ka nabadgelsan yihiin ama midkood marka arrimahaasaa la fiiray marka kufriguleh markaas hadda kuusii fasiraya tafsiil bعda hada اجmal iyo ku tafsiiliya wxuu leeyahy falaa yukaafiu اcajamiyu carabiyatan falaa yukaafiu kuf ooma noqdo gayaanna ooma ah alcajamiyu nin cajami oon carab ahayn carabiyatan gabadh carabia gabadh caraba ma guursan karo halkaasu ka baxay waad la yaabteen soo maaha waad la yaabteen wax lala yaabana way tahayba ayb waana khilaafsan yahay shareecada iyo naska waa khilaafsan yahay saxaabada nabiga alayh الsalaatu wasalaamna waxaad arkaysaa qurayshiya faadima binti qays yaa guursaday usama ibnu zayd waa mawla ibnu mawla wey ah, marka waa guursan jireen falaa yukaafiu lcajamiyu carabiyatan ayuu ku yiri walaa kayra qurashiyin qurashiyatan carabta waa siri xasoma artid qurashi qof aan ahayn qurashiyatan gabadh qurashi ma guursan karo walaa kayru haashimiyin mid haashimi aan ahayn oo qowska nabiga ka dhashay mudalib aan ahayn oo kuwa madar haashimiyatan gabadh haashimiya ma guursan karo mudalabiyatan ma guursan karo ah walaa faasiqun cafiifa tan waa sax mid faasiqana cafiifa ma gursan karo walaa mid dhowrsoon oo xumaanta iska ilaalisay faasiqa laga dhowro weeya laga ilaaliyo walaa cabdun adoonna xoratan xor ma guursan karo haddayse ogolaato xor dhib walaa walaalcatiiqu kii la xoreeyey mactuuqi wey kii la xoreeyey ow mase man qof mase uu taabtay abaahu aabihiis iyo wasiirtiisa riqun adoonnimo ay taabatay xoratan xorat alasli gabadh asal xor u aheyd oo weligeed addoonnama soo mari loo guuri maayo inkixi usama bu yiri nabig alay salatu wasalaam usaamana masa abaahu riqun ah, aabihii addoonnama soo maray walaa duu xirfatin daniya sanca iyo xirfad iyo farsamo hooseysa qof ku shaqaysta binta man qof gabadhii guursan maayo xirfatahu xirfadiisu arfaca ka sarayso mithaali bal ka khayaadin harqaanle ah, loo guuri mahayo falaa yakunu ma noqonayo khayaad kuf aan kuf oma noqonayo liminti taajirin nin taajira gabadhiisa kuf oma noqonayo ah, harqaankeeda waaba xirfad fiican ba hadda ah, armaha iyo waaka safka loogu jiro intaasoo dhaqaalay soo sameynayaan mm. wa hadda xumaana curfigay u noqon arrimuhu moogta waxyaalahan wax hadda eh, nas ama aha eh, acraafta dadka iyo caadaadkooda u celcelinayaa waxa maanta laga yaaba inay tahay xirfad danii ah hooseysa yaa berri waxay noqon kartaa xirfad lagu faano walaa maciibun mid ceebaysan bicaybin ceeb buu qabaa ceebtaasoo yuhbitu lkhiyaara khiyaarka gabadha u sugaaya loo gurin maayo qofkaa maciibkaa saliimatan mid ka nabad gashay minhu ceeb cuyuubta waan arki doonaaye waxaa la dhahaa alcuyuubu fi lankixa waa ninkii wuxuu qabaa baras buu qabaa juudaan buu qabaa junuun iyo waalibu ayaa ku dhacday kaasaa cuyuub la yihahda cuyuub oo yuhbitu lkhiyaara wey saliimatan minhu loo guri maayo mid ka nabad gashay ceebtaas walaa itibaara ictibaar male bilyasaari xagga xoolaha iyo taajirnimada washaykuuqa odaynimada waxaa ictibaar male buu leeyahy kuwa hore maxay dhahmeen marka anigu calaa kuli xaal waa ijtihaad weeyaan wax hadda la sheegay calaykum bidaati diin ayuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam iyo man tardowna diinahu khuluqahu fazawijuuhu qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa lagu kalsoon yahay u guuriya faman zawajahaa qofkii guuriya bigayri kufin qof aan kuf u ahayn ayuu gabadha u guuriyey bigayri ridahaa raallina kama ahena ma ogoleen marka horeba warida alawliyaai awliyadii kalena raallii kama aheen asagaa iska marooqsaday aladiina awliyadii hum ayaguba fii darajati isku daraja ay ahaayeen ka wax guurinayo fanikaaxu nikaaxa noocaasa baatilun baatil weeyaan wain radow hadday raadli noqdaan oo mase radiyad ay gabadhi raadli noqoto awliyadiiba raalli noqoto abayadii falaysa lilabcadi kii fogaa ictiraadun ma diidi karo abcadkii kuwii aqrabkaah gabadha u dhawaaya ayadii way isla ogolaadeen ninkana aqbaleen nin markaa kasoo orday oo qaraabo foga ma caaridi karo kama hor imaan karo waidaa ra'a alabu aabihii hadduu u arko awil awiljadu awowiba wuxuu u arkay almaslaxata maslaxada inay ugu jirto fi taswiiji sagiiri wiilkii yaraa wiil yar oo weli qaan buu u arkay inuu wiilka laskaga guuriyo inay maslaxa ku jirto zawajahu waa u guurin karaa maslaxadiisi yuu ka arkay nin oo caruurahoon yarba islaanta in loo guuriyo iyadaba ay sii xanaanayso gacanta ku dhigto waxbarashadiisi iyo noloshiisi ay sii maarayso kadib markuu weynaadana dee umurihiisi la wareego walaysa lahu ama banaana an yuzawijahu amatan sayidkii inuu adoon uu guuriyo walaa maciibatan inuu u guuriyo ma banaana yani wiilkii yaraa waa la guurin lakin in la cucuubo meel aan ku ahayn gacanta loo geliya maaha adoon in loo guuriyo ma banaana ama islaan maciibo aho cudurro qabto walaysa lahu ama banaana weligii an yuzawijahu wiilkii yaraa inuu u guuriyo amatan adoon walaa maciibata mid ceeb leh wain kaana safiihan hadduu yahay midkan wax loo guurinaya safiih xoolihiisiiba ku ciyaarayo laga xajiriyey oo l xoolaad ma tasarufi kartid kiibaa wuxuu dabca inuu guursado ow mase majnuunan mid waalan mudbiqan isku darmanayo majnuunka waxaa wey mid waxaa jirta mufiiq ah marmar buu miyirsadaa sanad markuu ficnaadaa mar lagu soo yarbooqanaya kuna waa mudbiqo waa waalaya mar walbaba kuwiibaa waxay dabceen wain kaana safiyan aw majnuuna mubiqan aw ixtaaja ila nikaaxi ah, nikaax buu u baahday <clears throat> zawajhu abu aabihii baa guurin u guurinaya awljada awowi awil xaakimu xaakimkii baa u guurinaya markaas safihii iyo majnuunkii ayaa waxay u baahdeen eh, yani guur bay u baahdeen aabihii iyo jadkii iyo xaakimkii kuwa yaa u guurin kara fain adinuu hadday idmaan lisafihi safihi hadday u idmaan an yacqida linafsihi jaaza asaga safihi ba waa warguurso waa lagu ogolaade naftaada caqdigaas isagaa u gal oo oh, qabiiltuu dhaho guurso facaqada linafsihi markaasuu naftiisa u guntay oo jaaza way banaan tahay jaaza way banaan tahay wain caqada bilaa idnin fa baatil safihii xoolaha laga hor istaagay baaba idan la-aan iska tasarufaya gabadh baan guursan meher baan bixin dhaqaalaan ka bixin aroos baan bixin xoolihii laga hortaagnaa ayuu rabaa inuu saa ku banaysto wain caqada bilaa idnin idan la-aan hadduu safiihi iska guursado fa baatilu nikaaxa baatil weeye fain kaana safiihu miطlaaqan isagoo safiiho xoolihii bayr dareerayo o ku ciyaarayo xoolihii laga reebay ayuu wuxuu kusii darsaday haddii loo guuriyan haddana waa furi tu kala dareer lii guuriyu dhihi waa furi see la yeeli fain kaana safiihu miطlaaqan mid furid badan hadduu yahay tasaraa jaariyatan waaxida hal adoonha inti lu dhow gabadha adoontaas iskaga sureyso tasaraa wuxuu sureysanaya jaariyatan adoon waaxidatan keliya taasaa laleeyahay iska maarata iskaga galmo wlcabdu shakiiru adoonkii yaraa yusawijhu sayidu sayidkii baa guurin oo adoon iyo wax u guurinaya wlkabiiru adoonka weynse itasawaju isaga guursan biidni idinkiisa sayidka idinkiisa bu guursan fasax buu qaadan asaga marka umuurihiisa qabiiltu dhihi walaysa lisayidi sayidka ooma aha ooma banaana ijbaaruhu ijbaaru lcabdi inuu adoonka ku khasbo cala nikaaxi guur oo ilaa ilaa waana guursata asagoon diyaar mooyaan ogoleyn walaa lilcabdi adoonkana ooma banaana ijbaaru sayidi inuu sayidka ku khasbo caleyh cala nikax u yir ilaa wala ii guuri ayadana ma banaana